alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamadi wasaxbi ajmaciin istisxaabu lxaal ee in lagu socdo xaaladdii hore waa xugum ama deliil ka mida adilada la deliishado oo ay ahayd adiladii ilaa hadda aan soo marnay alkitaab wاlsunna waاlijmaac wاlqiyaas wa qowl saxaabiy waistisxaabu ulxaal marka istisxaabulxaal maxaa la yidhaahdaa waa ku socosho xaaladdii hore ee hore u jirtay in lagu socdo ilaa deliil ka rara in la helo ma ogi wa macnaa istisxaabuulxaali xaaladii hore ku socodkeeda macnaheedu waxaa weeye an yastasxiba alasla qofku inuu asalkii hore la saaxiibiyo masaladiiyo iyo xugumka cinda cadami daliili sharciyi markii la waayo daliil sharci ah oo masaladan hadda loo haya haddii la waayo arrinta asal maxaa ahaa uma dhahayna wa macnaa istisxaabu alxaal istisxaabu alxaal istilaaxa waxaa lagu yidhaahdaa waa xukum alxukmu بأن ma habta في الزmن الmaadi faاlأصل baqaؤuhu في الزmن الmustaqبل xukumkii waagii hore u sugnaa shayga waa inuu joogayo zamanka iyo xilliga mustaqbalkee soo socda waana qaacidada ay dhahaan oo kale alأصlu baqaءu ma kana calى ma kana xatىa yahbuta ma yuغayiruh waa shaygu asalku inuu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shaygu siduu ahaa un inuu baaqi ku noqonayo ilaa laga helo wax zuuliya tusaale haddii aan soo qaadniyo miaal hadduu qof qof kale dayn ku sheegto maalan qofka isaga ahee cusub dacwadiisa la aqbali maayo ilaa uu keensado wax deliila inuu qofkan dayn ku leeyahay qowlka aan qaadaynana wuxuu noqonayaa qowl lmuddacaa calayhi kan wax lagu sheegtay baynu inagu hadda xaalad qowlkiisa qaadayna istisxaaban lilxaal marka waa maxay deliilku istisxaaban lilxaal xaaladii horeynu la saaxiibinoo xaalada hore maxay ahayd alaslu baraa'atu dimma min alxuquuqi almaaliya asalku waxaa weeye in dimmada qofka iyo qoortiisu ruux walba ay tahay beri ilaa la helo wax sugaya inuu qofkan dayn lagu leeyahay marka sidaas darteed haddii la waayo oo qofkani adille iyo shuhadi iyo markhaati iyo fulaan keensan waayo waxaa leenahay qofka bannaanka ka mar istisxaabuulxaal bayn la saaxiibinay maalada oo ah qofkaan asalkiisa inaan lacag lagu lahayn baraa'atu dimma marka sidaasaa faraha looga qaadaya waxaana weeye haddii la waayo cinda cadam addaliil alsharciy almuraad bicadam addaliil alsharciy waxaa loola jeedaa biictibaar maa yadharu lilmujtahid markii la fiiriyo waxa qofka mujtahidka u muuqanaya laa binadari alwaaqic yacni sida waaqica waxaa laga yaabaa inuu deliil jiro laakiin adiga mar haddaa deliil uu waayo ruuxaasi nadari alwaaqic wa nafsi alamri waa suuragal inuu deliil jiro laakiin haddii ay kuu muuqan weydo xaaladdii hore unbuu qofku ku joogayaa ayib haddii daliil uu baxsiyo oo uu waayo baraa'a alasliya buu la saaxiibin sida tahaarada miaal kale haddii aan keenno si ay u sii caddaato tahaarada tahaarada waxaan ku binaynaynaa binaa'an calaa maa madaa min alwuduu maalan qof baa weyse qabay qofkaa weyse qabay waxaan leenahay waa daahir ilaa aan hello wax daliiloo ina tusayaa in weysadiisii ay burtay nin baa reer qabay meher xalaalu buu ku qabay waxaan leenahay qofkan meherkani wuu jiraa baaqi weeye maxaa jira waxaan la saaxiibinaynaa inuu meher saxiixa oo bishuruutihi almuctabara sharcan lagu fiirin jiray inuu wax ku guursaday wax ka naqliyana hadda ma hayno marka alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana calayhi xataa najida maa yugayiru asalku waa sidaa waa deliil marka la daliishan karo masalada haddaad u weydo aayad iyo maxaa daliil u ah haddii la idhaahdo aayad ma haysid xadiisna ma haysid ijmaac culima ma haysid istisxaab ma eh, haysid eh, qiyaas ma haysid qowlkii saxaabiga ma haysid waxaad leedahay masalada waxaa weeye istisxaab baan daliil uga dhigay eh, madhabka maaligna aad buu u daliishadaa oo adilada waaweyn bay ugu jirtaa istisxaabu alxaal wa macnaa istisxaabu alxaali xaaladiibaa horaa lala saaxiibin xukumka macnaheedu waxa weeye an yastasxiba alasla qofku asalkii inuu xugumkan la saaxiibiyo cinda uu u daayo cinda cadam addaliil alsharciy markii deliil sharciya ah oo masalada ku soo arooray aad weydo inaad u dayso xaaladii hore tartiibu aladilla halkan marka waxaan ku baranaynaa adilada iyo tartiibkeeda sida u kala xoog badan tahay sida adilada loo kala hormarinaayo ayay ina tusayaa tartiibu اladila adilada tartiibinteeda iyo kale rutba rutba waxa weeyaan yani darajo darajo marka darajada si u kala horeeyaan adiladu waama aladilatu adiladii fayuqadamu waa la hormarin aljaliya midka muuqda oo minha adilada ka tirsanba cala alkhafiyi ka qarsoon laga hormarin daliilka jeliga ah oo muuqda ayaa waxaan ka hormarinaynaa midka khafiga ah walmuujiba kii keenayey lilcilmi cilmi iyo ogaal aan ka faa'iidaysanaynayna waxaan ka hormarinaynaa cala almuujibi lidan kii faa'iidaynayey ma leh wannutqu naskiina horey baynu u soo barannay nutqi markii lagu yidhaha usuul fiqi in looga jeedo annas wannutqu naskiina cala alqiyaasi baynu ka hormarinaynaa naskana qiyaaskaan ka hormarinaynaa waalqiyaasu aljeliyu qiyaaska jeliga ahee muuqdana cala alkhafiyi cala alqiyaasi alkhafiyi qiyaaska qarsoon baynu ka hormarin fa in wujida marka haddii la helo fi nudqi nudqiga oo deliilkii ah maa yuqayiru alasla haddii aan nudqiga ka helo wax asalkii baraa'ada masaladu waxay daba socotaa istisxaabu haddii aynu fain wujida fi nudqi haddii deliilka laga helo maa yugayiru اlasla asalkii masalada wax bedelaya cumila biاnasi weeye halkaas waxaa kuugu jirta waad ku qoran kartaa jawaabta si aad u dejiso cumila biاnnasi naskaa lagu dhaqmo haddii aad hesho wax ka saaraya asalkii oo masalada ka raraya cumila biاnnas naskaa cusubeed hayso ku dhaqan wa ilaa haddii kale ood nas weydo fayustasxabu yustasxabu xaaladii hore u jirtay baa masalada lala saaxiibinayaa waa masaladii hadda dhowaan aan soo sharxay ayib aladilla almuraadu bihi huna ujeeddada halkan looga jeeda adillada waa wixii axkaamta sharciga ah ku sugnaaday oo kitaabka iyo sunnada ijmaaca qiyaaska qowlkii saxaabiga ee markii aan khilaaf baa ku jiray aan qabanno midka xooga badan ila waa inagii soo nidhi qowlu saxaabiyi ma deliilba mise ma aha in badan waxay qabaan inaan la qaadaynin laakiin sheekha kitaabkan qore iyo culimmada ee muctabariinta waxay soo qaadeen in la qaadayo qowlu saxaabiyi waa deliil ibnuulqayim waa kii aad u deliishanayey ilaa cahdigii saxaabada wax inkira maana arag buu yidhi intaana waa un la qaadanaya qowlu saxaabiyi ayib iyo istisxaab cala alqowl اlmukhtaar isagana alistisxaab cala alqowl اlmukhtaar khilaaf baa ku jira labada masale ee dambaba afarta hore unbaa laysku raacsan yahay oo ah qiyaaska naftiisa wax waa ku jiri jiraa laakiin afarta hore ugu xoog badan alkitaab waالsunna waاlijmac wاlqiyaas intaa u adiga wax badan maqlay dhagaha ku dhaceen adilada arbacada afarta deliil laakiin kuwan kale khilaafaada ku jira xagga raajixana labadoodaba in la qaadaya wey oo la deliishanayo ilaa toban bayna gaari doonaan insha allahu tacala wasii sii kale darajada sarreeya ayib marka adiladu waa taas intaa aan ilaa hadda hayno fa yuqadamu minha cala khafiy midka muuqdabaa marka la hormarin kan aan muuqanin kan faa'iidaynaya cilmina waxaa laga hormarinayaa kan danniga faa'iidaynaya ayib kan cilmiga faa'iideyn waa maxa yufiidu alcilma wa alyaqiin cilmi yaqiina buu faa'iideyn midna danni buu faa'iidayn waa sida mutawaatirkii waa inagii soo marnay almutawaatir walaxaad xadiiska ku sugnaaday bitawaatur jamaaco ay mustaxiil tahay tawaatu'uhum cala alkadibi inay isagu tagaan been waa gruub dhan oy mustaxiil tahay inay been isagu tagaan baa waxay ka wariyeen gruub kale oo darajada iyaga la mida xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynayaa cilmi cilmi iyo ogaal buu faa'iidaynay xadiidu ulaaxaad waxaynu soo marnay xagga dhaqanka waa lagu dhaqmay oo wuxuu la mid yahay ee qabuulka iyo raddiga xagga qaadashada wuxuu la mid yahay kan kale laakiin xagga kale ma faa'iidaynaya cilmi ee danni raajixa buu faa'iidaynayaa malo xoog badan buu kuu faa'iidaynaya marka yaan hormarinaa labadoodii yaqiintaan ka hormarinayna maa yufiidu alcilma marka waa tawaaturkii weeyaan ayib nudqigiina calalqiyaas baan ka hormarinaynaa ujeeddada nutqiga looga jeedo waxaan nidhi waa qowlkii alleh iyo qowlkii rasuulka marka iyagana waxaan ka hormarinaynaa wixii qiyaasa waan ka hormarinaynaa qiyaaskii jeliga ahaana qiyaaskii khafiga ah baan ka hormarinaynaa qiyaaska muuqda waxaan ka hormarinaynaa qiyaaska qarsoon qiyaasu ljeliyi iyo qiyaaska qarsooni maxay kala yihiin tusaale haddii aan soo qaadna ama mihaal waxaa qiyaas jeli a ah la yidhaahdaa oo muuqda xoog badan ixraaq maalilyatiim agoonka xoolihiisa in la gubo waxaa looga qiyaastay calaa aklih almansuus fi suurati الnisaa fi taxriim agoonka xoolihiisa in la cuno waa la diiday isagoo dee agoonka xoolihiisa inaad cunto naar baad ku kasbanaysaa ka waran haddaan idhahda maba cunaya ee dabkaan ku shubaya ilan dab lagama hadlin waa qiyaas jeli wuxuu ka muuqasho badan yahay xitaa cunidda kanaa ka sii halaag badan sidaas darteed qiyaaska maxaa la yidhahdaa jeli waxaan ka hormarinaynaa qiyaaska isagu khafiga oo qarsoon qiyaaska khafiga qarsoon maxaa ka mida miaal ahaan waa miaalkii aan u soo qaadanaynay alashnaan qiyaasan cala albur fii jaryaani ariba geedkii ashnaanka la odhan jiray oo nidhi gasaangas baa la yidhaahdaa kolley anu sidaanu aqaano dadka qaarna waa laga yaaba si kale inuu yaqaanaan oo dharkana waa lagu dhaqdaa manaafic badanna waa leeyahay geedkaasaa waxayn aragnay in burka culimmada qaar looga qiyaastay bijaamici ilkayl baa jamciye weyn labadooda in la miiso laakiin waxay ku kala tageen ma aha bijaamici طacaam cunto ma aha kani waa cunto kana cunto ma qiyaaskaasi marka waa qiyaas khafi oo qarsoon weeyaan mid muuqda maaha marka labada qiyaas haddii qiyaas khafiya ah iyo qiyaas jeliya ah uu yimaado midka jeligaa baan qaadanaynaan hormarinayna waa sida waalqiyaasu aljeliy cala alkhafiy haddii la helo nudqiga iyo deliilka wax ka raraya asalkii masalada ka raraya haddaan helo oo daliil ah waan ku dhaqmaynaa deliilka hala qaato waan ku dhaqmaynaa haddii kitaabka iyo sunnada laga helo wax asalkii beddelaya oo baraa'a alasliya ah cumila binnas wa turika alasl asalkii intaas kaga tagto waxaanade diinta masalada waxaa ku soo arooray nahyi baa ku soo arooray marka lagu leeyahay hadda waagii hore waa badnaanay rasuulku waa ka sala allahu calay wasalam waxayo waxaasaad samayn jirteen waan idinka reebay marka hadduu nahyi iyo deliil cusube ku soo arooro masalada sidii hore ha laga tago hala jooji marka waa deliilkan ku dhaqmaynaa ayib maa yuhayiru alasla cumila binas haddii la waayo wax daliiloo cusub oo ku soo arooray istisxaabulxaal baa shaqaynaya oo masaladii aan rabnay ah oo hadda daliilkii aan ku jirnay ayib haddii aan la helin nas waxaan ku camalfalaynaa alistisxaab waana istisxaabku waa asalkii waana baraa'a alasliya waa inaan masalada ku soo fadhiisinno daliilna taas inoo noqonaysa ayib wa ama aladillatu adiladii fayuqadamu waa la hormarin aljaliya ka muuqashada badan oo minha adilada xaggeeda ka tirsan baa cala alkhafiyi ka qarsoon laga hormarin waalmuujiba kii keenayay lilcilmi cilmina cala almuujibi midkii tusinaya lidanni mala ayaan ka hormarinaynaa nudqiga oo deliilkii ana cala alqiyaasi baynu ka hormarin waalqiyaas qiyaaskii aljaliya isagana muuqdayna cala alkhafiyi cala alqiyaasi alkhafiyi kii qarsoonaa baynu ka hormarin fa in wujida haddii la helo fi nudqi deliilka xaggiisa maa shay haddii la helo yuqayiru deliil oo yuqayiru beddelaya alasla asalkii masalada xumila waxaa lagu dhaqmi binnas naska deliilka abaa ah lagu dhaqmi wailaa haddii kale oo deliilkaa la waayo fayustasxabu alxaal xaaladii hore baynu masalada la saaxiibin oon ku socnayno shuruudu lmufti ninka muftiga ah wa huwa almujtahid muftiga hadda la sheegi waa mujtahid qofka shuruud aan soo marnay mujtahidka qofkaas isagaa shuruud buu leeyahay shuruudu lmufti oo mujtahidka loola jeedo shuruudiis ninka muftiga ah shardigiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay caaliman mid yaqaana bilfiq fiqiga almuraadu bilfiq huna masaa'il alfiqi ayaa loola jeedaa fiqiga waa inuu yaqaano qofka la rabo inuu fatwoodo aslan wa farcan fiqiga asal iyo farcba waa inuu u garanayo khilaafan wa madhaban madhabka lagu tegay iyo khilaafka masalada ku soo aroorayba waa inuu garanayo wa an yakuuna waa inuu yahay kaamil aladilla nin adiladiisu kaamil alaala dheh aaladiisa oo ah filijtihaad aalada iyo qalabka uu adeegsanayo ijtihaadka waa inay dhammaystiran tahay hadda aaladaas waxaa loola jeedaa waa arki doonnaa in allahu tacaala laba shay un baa loola jeedaa sixatu dihni wa jawdat اlfahm yacni inuu yahay qofkaasi ku sifaysan yahay sixatu اdihni wa jawdat اlfahmi oon sheegayna in sha allah caarifan waa inuu yaqaano qofka muftigii ihi bimaa yaxtaaju waxa uu u baahan yahay ilayhi xaggiisa oo fii istinbaati alaxkaam axkaamta inuu soo qaato oo istinbaado intuu deliil aayad qur qur'aana u yimaado iyo xadiis inuu wax ka istinbaado oo waa waxay deliilka meeshan wixii ku jira oo laga qaadanaya inuu ka qaado ka soo baxsan karo wixii keenaya waa inuu yaqaano oo maxaa ka mid a waxyaabaha waxaas keenaya fi اnaxwi waاlluga naxwada waa inuu garanaayo luqadana waa inuu yaqaano carbeed wa macrifatu الrijaal fankan la yidhahdo musطalaxu اlxadiidkana waa inuu wax ka garanaayo tafsiiru اlaayaati اlwaarida fi اlaxkaam aayadaha ku soo arooray axkaamta inuu garanaayo iyo wاlأkhbaar wa tafsiiru اlأkhbaar alwaaridati fi اlaxkaam axaadiista ku soo aroortay iyaduna ee axkaamta waa inuu iyagana garanaya alwaaridati fiiha axkaamta ku soo aroortay waa inuu garanayo ayib ninka muftiga ah oo aan nidhi waa mujtahidka shuruud baa loo xidhaa horta waxaan nidhi shuruudiisa waa inuu yahay caaliman bilfiqi aslan wa farcan usuululfiqi iyo furuucdiisa maxaa loo wadaa aslan wa farcan usuululfiqi waa adilat اlfiqi اlijmaaliya bal fiirso horay baynu u soo marnay kitaabka bilowgiisii waa adilat اlfiqhi alijmaaliya adilada guud waa inuu maaragtay qofkan yaqaano adilada guud ma aha marka inaad daliil walba aad si tafsiila usii garanayso ee waa inaad adilada guud amarku wuxuu keenaa wujuub nahyigu wuxuu keenaa taxriim adillada guud inuu qofku garanaayo iyo wa kayfiyat alistidlaali minha qaabka loo deliishadana waa inuu yaqaano furuucda wa farcan la leeyahayna waa masaa'il almasaa'iluhu aljus'iya alfiqhiya taabica lihada alqawaacid qawaacidda aan soo samaynay alamru lilwujuub wannahyu liltaxriim maala tusaale ee qaabkaasoo kale markaa deliilkii weynaa u samayso iyo qaaciidadii adilada sii baxaysa fiqiga furuucda kusii dhisanna waa inuu yaqaano furuucda iyo masaa'isha jus'iga ah ee raacaysa amarkaana waa inuu sii garanayo ayib khilaafan wa madhaban khilaafka iyo madhabkaba waa inuu garan maxaa laga wadaa waa inuu yahay qof muطalic ah oo fiirfiiri iyo aqoonba u leh calaa khilaafi alculamaa min aلصaxaabati wa min bacdi saxaabta khilaafkoodii laga soo bilaabo khilaafka culimmada saxaabadii iyo taabiciintii intii ka dambaysay madhab waxaa laga wadaa maa yastaqiru calayhi ra'yu yani wixii ra'yigu uu ku sugnaaday oo masaladu sidii lagu sugay iyo wixii suuragal ah keenaya in lagu socdo daahirka ana almujtahid laabudda lahu min macrifati bacdi tafaariic marka waxaa ka soo bixi in masalada tafaariicda ka baxaysi iyo waxyaabahaasi uu qawaaciddii tadbiiq ugu sameeyona waa inuu wax ka garanayo qofku ayib waa inuu yahay kaamil aladilla kaamil alaalah dheh kaamil alaalah fi اlijtihaad kaamil alaala fi اlijtihaad yani aalada waxaa laga wadaa aalada sideeda horta waxaa la yidhahdaa wixii la adeegsado hadda culuum اlaala oo kale sida naxwada iyo wixii lamida ah culuum اlaala culubiyey dhahaan waxaa jiroo kale waxaa la yidhahdaa adawaat marka baxiga la qoraayo albaxu alcilmi adawaat adawaadna iyaguna waa wax in la adeegsadaa la yidhahdaa sida istibaanaadka iyo muqaabalaadka iyo mulaaxadada iyo yani wixii dadka aad ku keenayso hawshanaad hadda aad ku jirto inay sax tahay wixii kuu sugayaa la yidhaahdaa iyadana adawa marka aalada oo qofka ijtihaadka samaynaya laba shay weeye sixatu dihni yani qofkan maskaxdiisu inay fayowdahay ayib wa jawdat lfahm fahamkiisuna fiican yahay ka waran ninka raba inuu fatwoodoba hadduu yahay mukhtalulcaqli waxaa la yidhaahdo in caqligiisu isku dardarmadayba hadduu yahay ama lilkibar ha isugu darmado ama jiro ha isugu darmado qofkiiba dihnigiisa ma fayo waa jirey ayib qof majnuuna baa raba inuu dadku wax u fatwoodo oo uu sheego ayib marka taasoo kale jawdat اlfahmi nin fahmkiisu fiican calaa fahmi الsalaf الsaalix madhab ahli الsunnati waاljamaca alfahmu اlkitaabi wالsunnati calaa fahmi الsalaf الsaalix waa inuu wax ku fahamsan yahay hadduu yahay qofkanba fahamkiisu qof faasida oo mubtadica waxyaaba xunxun buu aaminsan yahay iyo qaab daran buu u fikirayaa iyadana waxay noqonaysaa ijtihaadka shuruudaas in la yidhahdo ma buuxinin kaamil alaala ma ah fi lijtihaad waa inuu garanayo wixii ku caawinaya inuu istimbaad sameeyo istimbaadka waxaa la yidhaahdaa waa fahmun yucطiihi اllaahu man yashaa waa fahm ilaahay qofkuu rabo uu siiyo man yurid waa xadiiskii sharafkiisa dad fiiriso man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin min alculamaa waxaa ka mida baa la yidhi qof hal aayad intuu u yimaado boqol istimbaad ka soo qaadanay boqol daliil buu ka qaaday hadda kutubta oo kale haddii aan suuro dhoweyn soo bixinno istimbaadka waxaa la yidhahdaa kitaabkan taysiirul aclaamka ama cumdatul axkaamka oo kale wadarta markuu la akhrisanayo ama la qorayo markuu xadiiska kuu sheega wuxuu ku leeyahy maa yu'khadu min alxadiid haddaad hoos fiiriso maa yu'khadu min alxadiid xadiidka waxaa laga qaaday markaasaa wuxuu kugu qori lambaro on ilaa maalan toban oo kale ama shan ama lix marba inbuu kuu dhigi maa yu'khadu min alxadiid waa istinbaadka ku jira xadiiska laga qaad xadiisku wuu aqriya ma sheegin qodobo laakiin culimaa intay fahamtay bay ka soo qaaday one iyo two iyo three iyo four iyo five intaasaa laga qaadan waa istinbaadaadka ku jira weya dalika ibnu xajar oo kale iyo markuu sharaxayo kitaabka saxiixu albukhaariga iyo imaamu nawowi markuu sharxu muslimka isaguna sharaxayo waxaad arkay iyagoo ka soo qaadanaya boqol masala wax ku dhow hal xadiis marka istinbaad ayib waxa kugu keeni inaad wax istinbaato ood fiqigaas fahamto waxaa ka mid a ah naxwada naxwada ayaa ka mid ah ayib naxwada qaabkay uga mid noqonayso ama maaragtay uu qofku u soo qaadanayo waxaa ka mid a ah alluga marka qur'aanka iyo sunnadu bilisaan alcarab bay ku soo degeen way ku socdaan waad aragtay nusuustooda waxaa la yidhahdaa lama fahmo fahmi dhammaystiran ee qofka jaahilka ka ah luqada amaa naxwaha macaanida oo kelimadu way iskhilaafi bikhtilaafi اlicraab biikhtilaafi اlcraab alicraabu muxuu ahaa naxwada lagu tacriifin jiray alcraabu huwa taghyiiru axwaali awaakhir اlkelimi liikhtilaafi اlcawaamil addaakhilati calayha lafdan ow taqdiiran tayiru axwaali takhyiru axwaashaasi kuma jirto haddaad naxwada fiiriso iyo ajruumiga ma qoraan takhyiru awaakhir bay qoraan laakiin waa kay dhahaan culimmadu aakhirka kelimadu isma bedelo zayd zayd daalun baa taagan laakiin waxa isbedeli waa xaaladiisu oo min rafcin wa nasbin wa jarin waa sidaa u kala soconaysa ayib marka haddii uusan qofku garanaynin jaaa zaydun zaydun maxaa loo goday waa faacil haddana zaydkii uun ra'aytu u keen ra'aytu zaydan oo zaydkii hadda wuu u godnaaye maxaa kordhigay haddana waa kordhigan yahay caamil liikhtilaafi alcawaamil addaakhilati caleyha lafdan wa taqdiira ayib waxaan ka wadnaa haddaasan qofku garanaynin macnahani de waa isbedelaya waxay dhahaan nimanka oo naxwoolayda ah baa waxay yidhahdeen markay wax fasirayaan waxaan fasir oo kale alicraabu almacnaa bacda alicraab alicraabu bacda almacnaa yani fasir horta mufasirkii markuu keeno ruuxu baa ciraabtiina iyay kuu suurogeli kartaa laakiin haddii wixiiba si khaldan loola sheego hadda macnada kama soo qaadan kartid fahmna meesha kama dhici karo marka ninka muftiga ah waa inuu yaqaano oo fatwoonaya naxwadii iyo luqadii waa inuu marka garan wakadalika macrifatu الrijaal yacni waa maxay riwaayat اlxadiid si uu u kala garto riwaayada maqbuulada ah midda marjuuxada fulaan mudallis weeye fulaan kan weeye fulaan wixiisa lama qaadan karo riwaaya marka waa inuu fankan isaguna wax ka garanaayo ayib ilan xadiis baa ka horan waxaa intaa u dheer tafsiirka aayadaha ku soo arooray xugumka waa inuu garanayo balu fiirso inuu garanayo yacnii ugamuusan dhigin shardi qur-aanka dhan inuu yaqaano qur-aanku qaar baa qisooyin buu ka hadlay wacdi buu ka hadlay fulaan buu ka hadlay laakiin waa inuu garanayo qofkani aayadaha xugumka ka hadlaaya aayaat alaxkaam kutub qaar gooni looga qoray akaamaxaadiista eh, eh, akaam axaadiiulaxkaam axaadiista xugumka gooni baa loo qoray kutubaha qaarna gooni bay u qoreen sida kitaabka buluuqa oo kale iyo cumdatulaxkaamka hadda aan sheegayna oo kale iyo waa kutub fiqi ah waa xadiisna ayib tafsiiru alaayaati alwaarida fi alaxkaam kuwaasna iyo akhbaarta iyaguna oo xadiiska ku soo arooray isaguna xukumka gooniha an yakuuna caaliman binusuusi alkitaabi waاsunna alatii laha tacalluq bima yajtahidu fiihi min alaxkaam waa inuu garanaya qofkaas an yakuuna calaa cilmin biusuuli اlfiqi an yakuuna almujtahidu caaliman biاnnaasikh wاlmansuukh shuruudana waa mid lagu sii daraay waa inuu kala garanayo ruuxa mujtahidkii naasikha iyo mansuukha oo inagii soo marray qur-aankii intaasoo aayadood baa ku jiro oo la nasakhay laakiin lafdigoodii la aqriyay ilaa afar qaybood buu nasakhu u qaybsamayey biictibaari naasikh wa biictibaari almansuukh haddaadanba garanaynin hadda aayad macnaheedii la nasakhay ka warran haddaad intaad soo deliishato tidhaahdo xukunkan baa soconaya aayaddanna waa nasakhanta mana taqaanin adugu ayib wa min sharti almufti shardiga muftiga ma u malaynaysaa dadka maanta marka in badanoo fatwootaaya inay shuruudan buuxin karaan ma malaynaysa wa min sharti almufti qofka muftiga ah waxaa ka mid ah shardigiisa an yakuuna inuu yahay caaliman nin yaqaana bilfiqi fiqiga fiqiga waxaa loola jeedaa amasaa'il alfiq waa inuu garanayo aslan wa farcan asalka oo ah qawaacidda guud iyo farca oo ah masaa'isha lagu binaynaya intaba waa inuu garanayo khilaafan wa madhaban madhabka masalada lagu tegey iyo khilaafka ku soo aroorayna waa inuu garanayo wa an yakuuna waa inuu yahay qofka muftigii kaamil alaala mid aaladiisu iyo qalabka uu adeegsan lahaa qalabka hadda waxaa adiga qalab kuu ah uu adeegsanaya filijtihaad inuu yahay qof fayow oo haddana fahamkiisu fiican yahay filijtihaad caarifan waa inuu garan bimaa yaxtaaju ilayh wuxuu u baahan yahay fi istimbaat alaxkaam axkaamta xukumka istimbaadkiisa iyo soo qaadashadiisa waxa uu u baahan yahay waa inuu og yahay u yaqaano maxaa ka mida ah oo min alnaxwi waalfiqh naxwadii waa inuu wax ka garan luqadii waa inuu garan waluga wa macrifat اrijaal fankan la yidhaahdo musطalaxu اlxadiidka waa inuu wax ka garan tafsiiru اlaayaat aayadaha tafsiirkoodii alwaaridata ku soo arooray fi laxkaami axkaamta waa inuu yaqaano wاlahbaar wa tafsiiru alakhbaar alwaaridati iyaguna fi laxkaam intaasoo kale ay isagana waa inuu garan alwaaridata ku soo arooray fiiha axkaamta waa inuu yaqaano marka intaas markay suuragal tahay baa ninkaasi fatwoon kara maa yushtaradu fi lmustafti kan mustaftiga ah ee fatwada dalbaya mustafti asiinu wataau lidalabiyateyn baa la yidhaahdaa siin iyo ta haddaad aragto dalab bay ku tusinayaan dalab ayib maa yushtaradu fi lmustafti mustaftiga waxyaabaha loo shardiyo marka mustaftigu waa maxay waa ninka hadda waxaan ka soo hadalnay ninka fatwoonaya ummadda u fatwoon shuruudda laga rabo ninka naftiisa fatwada weydiin ruuxa shuruud buu leeyahay kan su'aasha mar waa qofka su'aasha ku weydiinayaay isagana shuruud buu leeyahay jawaab doonaha wa min sharti almustafti kan su-aasha weydiinayee fatwada raba shuruudiisa waxaa ka mid a ah an yakuuna inuu isaguna yahay min ahli taqliid dadka ahlu taqliidka la yidhahdee muqallidiinta ah waa inuu yahay koow taqliidku waa raacid yani qofka isagu raaco marka waa maxay waan kala sheegi doon mujtahidka iyo waxa u dhexeeya taqliidka iyo muqalidka waan sheegaynaa insha allah fa marka wuxuu taqliidinayaa wuxuu raacayaa almuftii ninka u fatwooday fi lfutya ama fi lfatwa labaduba waa lagu tacliiliyaa fatwa oo wowdii la soo celiyo iyo futya oo ya labadaba marka waa inuu raaco uu taqliidiyo yuqallid almufti fi اlfutya ninka muftiga ah ayaa wuxuu ku raacaya u ku taqliidinayaa fatwad walaysa lilcaalimi ninka caalimka ah uma bannaana an yuqallida inuu isagu taqliidiya wax oo iska raaco ilaa masaladu inay ka qarsoonto ma ogi maxaa laga wadaa caalimku dee adilada ha raadiyo isagu ha baaro masalada daliil ahaan waa inuu qanco cilmi buu leeya uu garan karaa wa qiila waxaa la yidhi yuqallad isaga naftiisa qolaa waxay yidhahdeen wuu taqliidsan karaayo hadduu culimo uu ku kalsoon yahay helo waxba shardi maa wadaadku inuu yidhahdo naftiisu meel walba daliil baan raadinaya ayb wa min sharطi اlmustafti an yakuuna min ahli الtaqliid ayb maxaa laga wadaa min ahli min ahli jawaazi الtaqliid lianna min ahli اlijtihaad laa min ahli اlijtihaad qofkan wax taqliidinaya oo loo horta qofka su-aasha warsani waa inuu dadka ahlu taqliidka ah ee iyagu culimmada raaca laakiin ahlulijtihaad waa inuusan ahayn waxaa soo geli marka caamigii markaasaan nidhahdo qofkii caamada ahaa iyo mutacallimkii aan gaadhin darajatulijtihaad qofka mutacallimka ah oo darajadan ijtihaadka isagu aan gaadhin isaguna wuxuu raaci karaa masaladaa wuu taqliidin karaa oo sheekh hebel wuu iskaga raaci karaa isagoo adiladeedii isagu waxba ogaanin oon raarraadin oo fa yuqallid markaa wuu taqliidin ayib almuqallid yajibu calayhi taqliidu اlmufti inuu isagoo iska raaca baa waajib ku ah waa liqusuurihi can idraaki اlaxkaam min adilatiha sababtuu raaci waa maxay adilada axkaamtan xugumka meeshan yaalla deliilkiisi ma ogaan karo adugu aqoon uma lihid aad deliilkiisa ku keento wa macnaa taqliidihi qabuulu qowlihi wاlcamalu waa taqliidin maxaa laga wadaa macnaha kelimada waad raaci horta wey kelimada macnaha haddaan soomaaliya waxa laga wadana waa maxay waa qabuuli qowlihi hadalka sheekhan inaad aqbasho iyo inaad ku dhaqanto marka taas weeye midda laleeyaha almufti fi lfutya buu marka isagu ku raaci ama fatwada ayuu isagu ku raacayaa ayib ay fii wujuub fii eh, jawaabi اlmufti buu raacay ninka muftiga u fatwooday jawaabtiisa can الsu'aal almuwajahi ilayhi min almustafti su-aashii lagu soo wajahay oo sheekhu kaaga jawaabay waa inuu raaco oo yuqalliduhu fi اlfatwa walaa yuqalliduhu fi اlficli baa la yidhahda yacni ficilka uu samaynaya ku raaci maysidee fatwada uu ku siiyey baad ku raacaysaa ayib marka taasna waa yuqallid almufti walaysa lilcaalimi an yuqallid qofka caalimka isagu inuu taqliidiyo ma laha laysa lilmujtahid caalimka hadda waxaan u wadnaa mujtahidka ijtihaadi kara an yuqallida hayrahu hayrka adigu ma raacayay sidoo ma taqliidinaysay maxaa jira waa litamakunihi min alijtihaad isagu wuxuu awood u leeyahay inaad ijtihaadood adiladii raadiso ayuu isagu awood u leeyahay ilaa inay masaladu kaa qarsoonto ma oogi ayib wa qiila culimmada qaar kale waxay dhan wuu taqliidin karaa oo ha iska raaco oo ha taqliidsado waxba yuusan isku dhibin laba shardi oo kalena waa la raaciyaayo labadaas sharti oo kale waxa weeyaan inuu mustaftigan su-aasha weydiinayaay yuriidu doonaya biistiftaaihi alxaqa waalcamala bih masalada waa muhim inuu su-aasha aad sheekha weydiinayso inaad barato xaqana ogaato kuna dhaqanto inuu maaragtay rabo laakiin aynan ka ahayn waxaan faa'iido ku lahayn ama tatabucu rukhas waxaa la yidhaahdo inaad rukhsooyinka raacraacdo wadaadkan weydii wadaadkan kalena warso wadaad kalena warso ilaa aad ka hesho wadaadkuu banneeya ama ayna ka ahayn yaqsud ifxaam almufti yani waa aadaabta wax loo weydiiyo ama ayna ka ahayn ninkan muftigaa inaad ifxaamiso ifxaam waxaa la yidhahdaa inaad xirto halxiraalo ku samayso haddaa intaad ka soo aqrido kutubaha shuraaxda hoose meel waxaa jira kitaabka la yidhaahdo baajuuriga oo sharaxa qaasimiga tawshiixa iyo baajuurigaasaa wuxuu keenaa masaa'il tiro badan oo luqsiyaad la yidhaahdo oo ah ka waran hadday fardan wa taqdiiran waxaasi dho wax marka aadan fahmaynin oo iska luqsi loogu talagalay in ruuxan helxidhaalo lagu sameeyo hadda intaad waxaasoo kale soo urursato aad tidhaahdo wadaadkii meel istaageeba waan weydiinayaa xaraj baan gelinayaa asalkuna kaayaha adiga waxaad ugu qastayba inaad isagaan halxidhaalo ku samayso iyaduna waa shuruuda ka mid maaha waxaa ka midoo kale qaabka aan wax loo weydi inaad tidhaahdo aftaani hayruka bikada sheekh hebel waxaasuu ii fatwooday ee adugu maxaad leedahay haa hebel waxaasu ii fatwooday ee bal ka warran adna qof baa intuu ku soo waco mid baa maalin wadaad baa soo wacay waan xusuustaa markaasaa wuxuu idhi sheekh masalada aan ku weydiinaayo waxaan wacay oon soo warsaday sheekh umal iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh mustafe eh, sheekh adigu afar iyo shan buu ii tiri marka intaasoo sheekh baan soo weydiiyey waxaan rabaa inaad adiguna ii sheegto sida aad ka qabto waxaan ku yidhi eh, sheekh horta waa khaldan tahay sidaad wax u waddo laakiin eh, haddaad culimmadaa aada sheegi oo dhanna uma baahnid hal ka midabaa kaagaga filan waxaan marka masalada aad sheekh umal weydiisay maxaaniga ii warsanaysaa marka wa ficlan sida uu ii soo wacay baana ka dhabahayd oo waxaa dhacday ilaahai subxaana wa tacala masale markuu i muuna ii sheegin jawaabta ay bixiyeen hana ii sheegin baan idhi jawaabaha culimmadu bixiyeen ha ii sheegin laakiin waad si khalada ah baad ku socotaa mana aha inaad warsato ood i weydiiso laakiin masalada sidaas baan eh, aniga sharci ahaan u arkaa inay tahay xugumkeedu markaasaa waxaa la ii sheegay maalmo kadib masaladii waaba masale culimmadii sheekhumal sidii aan anigu markii ugu jawaabay buu sheekhumal iyuu waafaqay ku jawaabay sheekh kalaa isaguna sidii khilaafay sheekhii kale iyo mashaayikh kale madaxaa laysu geliyey masaladii xugun baa ka sii dhashay dil baa meesha yimid howlo badan baa ka dhashay marka waa qaab ee ah shoobingarayn maa la yidhaahdaa waa waa fatwa oo shoobin ah lagu maaragtay uu qofku ku raadsanay waa iyaduna qaab aan fiicnayn waxaa ka mid oo kale qofku inuusan weyddiinin ilaa culimaha hadday badan jirto waa midda hadda aan ka hadlayna waa shuruudulmufti bay ku jirtaa qofka aad cilmigiisa ku kalsoon tahay warso adoog dhowr sheekh baa jira soo maaha mid baaba laga yaaba kumama kalsoonidba marka horeba marka maxaad u weydiin haddaada ku kalsoonayn midka aad ku kalsoon tahay warso oo cilmigiisana markaa isagana weydii waa shuruud ayay ka mid ayb wa shardi almustafti waxaa ka mida qofka wax warsanaya an yakuuna inuu yahay min ahli taqliid marka ahlu taqliid macno kale haddaan sii furiis u fasirno si aad u fahamto waxaa weeye masalada yajuusu iyo laa yajuusu baa ku filan qofka qofka yacni u fiirso ninku hadduu yahay nin caami ahoo caadi dadweynaha masaladaas sheekh ebelow ka warran haddii la yidhaahdo way bannaan tahay way bannaan tahay marka haddaad tidhahdo masaladii waa uga jawaabtay inuu ku yidhaahdo maxaa deliil u ah oo ku soo arooray xaq uma lah maba garanaya dee deliil isagu ma sii kala yaqaano marka haddaad mar u fatwootay waa inuu ku qanco muqallid qofka laakiin cilmigale wuxuu leeyahay maxaa daliilu ah oo darajatulijtihaad isagu gaadhay oo kusii warsan kara marka waa sidaa wax loo kala saaray wa min sharti almustafti an yakuuna sheekh kalaa iiga warramayay isaguna marka wuxuu yidhi laba sheekh bay ahaayeen marka mid baa su'aal weydiiyey sheekhii buu ku celceliyey oo maaragtay maxaa daliil oo fulaan ku celceliyey sheekhii kalaa markii dambe sheekh dadkan sheekh waxaa la yidhahdaa yajuusu iyo laa yajuusu inaad dadkan isku wareerisa maaha inaad tidhahda adilan u raadin oo hebel baa ku soo arooray hebel maxaa ku geliya badda yajuusu iyo laa yajuusu marka yani waa wuxuu ku wada ka duulayaa min ahli taqliid qofku hadduu yowsa caami yahay yajuusu iyo laa yajuusu waa inu ku filaato hadduusan maarad ku filayn oo adilo intaa ka badan uu rabo isagoo ha raadsado awalba hadduusan marka uusan darajadii uusan gaadhin waa inuu ku filaato uu qaato qowlka culimada wa min sharطi اlmustafti waxaa ka mida kan su-aasha warsanaya shuruudiisa an yakuuna inuu yahay min ahli taqliid dadka raaca oo ahlu taqliidka la yidhaahdo waa inuu ka mid yahay fayuqalid marka wuxuu raaca almufti fi اlfutya ama fi اlfatwa fatwaduu ku raacaya qofkan muftiga u jawaaba walaysa lilcaalimi ay mujtahidka uma suubada isaga an yuqalida inuu raaco ku taqliidiyo iska raaco qof kale waqiila waxaa la yidhi yuqalid qole kalena waxay yidhaha waa suuragal ataqliid marka maxaa la yidhahdaa taqliidka naftiisa waa inaan waxoogaa ka sheegno taqliidku waxaa weeye wataqliidu taqliidka iyo raaciddu waxaa weeye qabuulu qowli اlqaa'ili ninka hadalka ku yidhi qowlkiisa iyo warkiisa in la aqbalo bilaa xujatin adoon daliil raadsanin middaada aan sheegayn facalaa haada haddaan sidaa ku soconno qabuulu qowli الnabiyi salى اllahu calayhi waaalih wasalam yanii wuu rabaa inuu ku tusiyo wax ka farcamaya haddaan sidaan nidhaahno qabuulu qowli nebiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam hadalka rasuulka yusamaa waxaa lagu magacaabaa buu idhi taqliid baa la yidhaahdaa qofku hadduu iska raaco waa taqliidka sida raajixa ma aha baan odhan doonnaa walaa yusamaa qabuulu qowlihi taqliid waa alqowli raajix laakiin sheekhan siduu ku tegay ku socdo waa sida wayusamaa taqliid wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi altaqliidu taqliid waxaa la yidhahdaa qabuulu qowli alqaa'ili qofka qaa'ilkaa ee wax sheegaya hadalkiisa in la aqbalo wa anta adiguna laa tadri adigoon garanay min ayna qaalahu intee buu warkan ka keenay adigoonba isku dhibin intee buu ka keenay inaad qaadato warkiisaa la yidhahda fain qulnaa marka haddaan nidhaahno ina الnabiya salى اllahu عalayh waaalih wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaquulu kii yidhahda bilqiyaas haddii aan nidhahdo rasuulku qiyaas buu dhihi jiray oo masle intuu markuu arko mararka qaarkood masaladan qiyaas buu ku fulin jiray fayajuusu waxaa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowli hadalkiisa qaadashadiisa taqliid taqliid inaan nidhahdo waa suuragal ayib altaqliid qabuulu qowli alqaa'ili bilaa xuja ay bilaa xujatin yadkuruha alqaa'ilu lisaa'il weeyaan isagoo oo xujo uusan qofka qaa'ilka qaa'ilku waa muftigii marka muftigii isagoon wax daliila u sheegin waa inuu qaato qofkani deliilka facalaa haada marka sidaa haddaan ku socodno waxaan nidhi qabuulka qowlka rasuulka yusamaa taqliid baa la odhan liannahu sala allahu calayhi waaalih wasalam xugun buu mararka qaar sheegaya oo uu leeya waxaaye waxaas xugumkaa isagoo oon deliilkii markaa la raacinin bay leeyihiin ayib wa minhum waxaa ka mida qof yidhi taqliidku waa qabuulu qowli alqaa'ili wa anta laa tadri min ayna qaalahu meeshuu ka keenay laa tacrif ma akhadahu weeyaan meeshuu ka soo qaatay masalada adigu ma taqaanin wuxuuna bixinayaa arrintaasi axad wa akhda alqowli maca macrifati daliilihi fahada ijtihaad baa la yidhahda haddaad garan baa hayso daliilka masaladu ku fadhido ijtihaad marka laakiin adigu adigoon garanayn garan karin daliilka uu ku fadhiyo waa inaad qaadata kaasaa la dhaha haddii aan qaadno marka qowlka dhahaya ina nebiya sal kaana yaquulu bilqiyaas rasuulku qiyaas wuu samayn jiray oo adilada wuu u kala qiyaasan jiray haddii aan nidhaahno oo annana idaa qulna ana arasuula sal alla ly slam yajuusu lahu an yaxkuma bilqiyaas ay yajtahid walaa yaqtasir cala alwaxyi yani masaa'il waxyi uun markaa lagu soo dejiyey kuma gaabsanaynina mararka qaarkood qiyaas buu wuxu kala qaadi jiray haddaan nidhaahno ayib waxa walaysa almuraad ujeeddadu ma aha in khusuus alqiyaas bal ilmuraadu jawaasu muطlaq اlijtihaad baa looga jeeda haddaan sidaas nidhaahno fayajuusu waxaa bannaan an yusamaa qabuula qowlihi taqliid in lagu magacaabo liannana laa naclamu ma akhada qowlihi markaa ma garanayno ma ijtihaadba mise waa waxyi sida saxiixana waxaan nidhi rasuulka sal اllah alay wasalam yajuusu lahu اlijtihaad baa u bannaanaa ijtihaad wuu u bannaanaa walaa yusamaa qabuula qowlihina taqliid lama yidhaah ijtihaadka markaan leenahay wax badan baad arki kartaa oo rasuulka sal lla alay slam ijtihaadaadkiisi ka mida fii amri اddunya horta jaa'is buu ahaa oo wawaaqic اlijmaac ayib midla qisati ijtihaadihi fii tadbiiri الnakhli oo kale maalan tusaale tadbiiri الnakhli yacni timirta iyo qaabka loo maaragtay bacrimi iyo kharsiga waxaa la yidhaahda iyo qiyaaskeedii iyo dadka yaqaana buu u diray oo maarata howlaha si fiican u yaqaana ayib waxaa ka mid ah umuurtii washaawirhum fi lamri baa rasuulka la yidhi sala allah alay wasalam ilaahay kula hadlay haddaba taas waa maxay dariiqeedu waa mushaawariyo ijtihaad washaawirhum fi lamri waa mushaawaro wadatashi iyo ijtihaad markaa inuu ka soo baxo maalan fii qisati usaara badrin oo kale bal u fiirso bader iyo dadkii lasoo qafaashay asxaabta waa kii la tasha maxaan ka samaynaa buu dhexdhigayaa rasuulka sal alay slam cumar baa meel ku dhufan abubakar baa meel ku dhufan nin kalaa meel ku dhufan marka dambe meel buu qaadanaya waa ijtihaad waa maarata intii masaladii la dhexdhigay dadkii haddana laga alidkhir geedkii odhan jiray cabbaasuu soo reeb yaa rasuulallah ila alidkhira geedka idkhir dhurbada iyo qolo waliba culimmadu geed bay ku sheegaan geedka waxaa weeyaan fa innahu liqaynina waa kii ninka birta tumana waxaa weeye dabku ku shidaa qabrigana waan maarata qofkii dharloo waan dul dhignaa oo waan saarnaa guryahana waan ku dhisannaa manaafiic badan buu leeyahay yacnii geedaha ku yaalla xaramka lama gooyo ila alidkhir haddana markii sidaa u igu sheegeen oo u sharaxeen uu ka soo reebay rasuulku sal ly slm umuura dunyaana wuxuu yidhi idinkaaba iga yaqaan oo wixii loo sheega ku socduu dhahay marka sida saxiixa ijtihaad rasuulka waa u bannaanaa qowlkiisa oo la qaatayna dhihi mayno taqliid weeye waa nasbu buu noqonayaa waa sidaa marka masalada wataqliidu taqliidku waa qabuulu qowli alqaa'ili qofka hadalka yidhi hadalkiisa in la aqbalo bilaa xujatin yadkuruhaa isagoon wax daliila markaa kuu sheegay fa calaa haada haddaan sidaa ku soconno qabuulu qowli الnabiyi sala اllahu calayhi waaalih wasalam rasuulka hadalkiisa in la aqbalo yusamaa waxaa lagu magacaabaa taqliidan baa la yidhahdaa laakiin sida raajixa maya baa nidhi wa minhum waxaa ka mid ee nasan wey wa minhum waxaa ka mida culimmada man qaala qof yidhi altaqliidu taqliidka waxaa la yidhahdaa qabuulu qowli اlqaa'ili qofka hadalka sheegaya hadalkiisa in la qaato wa anta adiguna laa tadri aadan garanaynin min ayna qaalahu intuu ka keenay warka xaguu ka yidhi yani in qaala waxaa weeye ma'khadahu ma garanaysa meeshuu ka soo qaata fain qulnaa haddaan nidhaahno ina nebiya sala allah alay slm rasuulku kaana wuxua yaquulu kii yidhahda bilqiyaas haddaan nidhahno rasuulku masalada wuu u kala qiyaasan jiray fayajuusu waxaa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuula qowlihi taqliidan qowlkiisa aqbalkiisa in taqliid la yidhaahdo way bannaanta alijtihaad wa aakhiru lbaab ijtihaadka alijtihaad maxaa la yidhaahdaa wa ama alijtihaadu ijtihaadkii fa huwa isagu waa badlulwusci waa dadaal in la dhiibo fii buluuqi algaradi hadafkiiyo ujeeddada gaadhiddeeda hadafkiiyo ujeeddada inaad gaadho waa inaad daraj oo ku bixiso dadaal falmujtahidu marka ka mujtahidka ah in kaana hadduu yahay kaamila alaala mid aaladiisu dhammaystiran tahay filijtihaadi ijtihaadka oo kaamilul aala muxuu ahaa haddii la weydiiyo waa sixatu اdihni iyo jawdat labadaasaa labadaasaan soo shardinay qofkaas mujtahidka ah ee kaamilul aalaha ah fain ijtahada hadduu ijtihaado fi lfuruuci masaa'isha furuucda oo fa asaaba uu asiibuu ku habsado falahu ajraani laba ajir buu yeelan mujtahidku furuucda hadduu intuu ku ijtihaado masaladii ilaahay waafajiyo laba ajir ku yaal wain ijtahada hadduu ijtihaado oo wa akhطa uu gafo falahu ajrun waaxidun hal ajir buu yeelan wa minhum waxaa ka mida culimmada man qaala qof yidhi kullu mujtahidin qof kastoo ijtihaaday fi lfuruuci masaa'isha furuucda ku ijtihaaday musiibun weeye musiibun waa maxay qofkaasi waa musiib waana asiibay waana la ajir siinayaa walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhaahdo uu ka daba tegay minhum man qaala buu kuhi khilaaf baa ku jira laakiin wuxuu ku uhi walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la dhaho kullu mujtahidin qof kastoo ijtihaaday fi lusuuli alkalaamiya bayn alqowsayn alkalaamiya fi lusuuli usuusha alkalaamiya marka waa caqaa'iddiibuu u wadaa musiibun weeye inaan nidhaahnaay ma bannaan qof kasta oo yidhahda caqiidaan ka hadlay wuu asiibay inaad tidhaahdaay suuragal ma lianna daalika arrinkaasi yu'addii wuxuu keenayaa ila taswiibi ahli dalaala dadka ahlu baatilka ah in la in maaragtay masaladay sheegaan la yidhahdo waa sawaab oo la qaataa ka dhalan oo min annasaaraa nasaaradii iyo walmajuus kuwii dabcaabudkii iyo walkufaar gaaladii guud ahaan iyo walmulxidiin kuwi aan waxba bedelin iyo waxba rumaysnayn intaasoo dhan waxay ku ijtihaadeen haddaan idhaahno qof walba oo ijtihaaday oo caqiide ku ijtihaaday waa la qaadan oo waa musiib haddaad tidhaahdo hadda waxanaa ka dhala weliba inu idhah howlahanaa ka hadla wa deliilu man qaala qofka yidhi daliilkiisa laysa ma ahaanin kullu mujtahidin mujtahid waliba oo filfuruuci ku musiiban ma aha ruuxa yidhi ma asiibin qowluhu waxa weeye sala allah alay slam deliilku man ijtahada ruuxa ijtihaada oo fa asaaba asiiba falahu ajraani xadiiska rasuulku laba ajir buu leeyahay waman ijtahada ruuxa ijtihaada oo wa akhda'a gafana falahu ajrun waaxidun hal ajir buu leeyahay haya xadiiskan xaggee buu deliil uga noqonayaa qoladan wax diidan xadiisku wuxuuba sheegayaa sida ka muuqata ninkii asiiba oo ku habsadana inuu laba daliil laba ajir yeelan kii gafaana hal ajar buu yaala xagee buu deliil uga noqon wawajhu deliil meelahay culimmadu wax ka deliishata arag wuxuu uhi wawajhu deliili deliilka wajhiiskiisu waxaa weeye ana nebiya sala allah alay wasalam khata'a wuu ku gafnimo xukmiyey almujtahida qofka mujtahidkoo dadaalay taaratan mar wa sawabahu ukhraa marna wuu sawaabu ka dhigay hadalkiisa mar gef baa lagu tilmaamay ayib hadduu marka ruuxii gafay hadda xaggee ku asiiba xagguu musiib ka noqonaya wuuba gafay dadaalkaagii dembigaagii waa laguu dhaafay laakiin xaggeed ka asiibtay masalada marka halkaasuu daliilku kaga jira wa ama alijtihaad waxaan idhi ijtihaadka waxaa la yidhaahdaa in awood aad bixiso sidaad qaradka u gaari lahayd fayakuunu almuraadu bilgaradi waa maxa qaradka maxaa jeedaa alxukm alsharciy almaluub xukumka sharcigaa ee matluubkoo masalada laga rabo inaad gaadho weeyaan hadafku waa kaa waa inaad kaa gaadho ayib qofka marka mujtahidka ee kaamilul aallo la yidhaahdo aaladiisu ay dhammaystiran tahay horay baynu ugu sheegnay shuruudiisa inuu yahay kaamilul aala inuu yahay labadii sharteen hore u soo marnay oo ah sixatu dihni iyo wajawdatulfahmi qofka isagaa hadduu ijtihaado furuucdana ku ijtihaado oo u asiibo laba ajir buu leeyahay almuraad furuucda waxaa loola jeeda almasaa'il alfiqiya adanniya waa masaa'isha fiqiga ee danniga kusoo maarata ku ansaxda allatii laysa fiiha daliilun qaatic waa midda aan daliil kala gooye meesha lahayn lianna haadaa baa mowdicu lijtihaad meesha laga ijtihaadaba horta waa halkaa haddaad aayad hayso aayad baan ku ijtihaadi maad dhihi mise xadiis baan ku ijtihaadi waa masale iska cad ijtihaad meesha ma yaalo naska qaado laakiin waa meel aan deliil lahaynin buu ijtihaadku yimaadaa oo ninkani uu adilo kaloo qarsoon iyo qiyaas iyo fulaan buu u kala iyuu maarata ku fadhiisin marka masaa'ishaa furuucda ah weeye oo uu asiibaan nidhi laba ajir buu leeyahay alisaabatu waxaa weeye inuu waafaqo maa adaahu allaahu maa adaahu ilayhi ijtihaaduh yacnii wixii ijtihaadkiisu gaadhsiiyey buu ku asiibay masaladii masalada halkaana waxaa ka bixi maa huwa alxukmu fi lwaaqid ee yacnii xugum masalo walba masale kasta waxaa jira ee sawaab oo ah ilaahay subxaanaه watacaala sida uu ugu talagalay masalada markaad aragtay hadda fiqi la gelinayo intaasoo farac la gelinayo waxaase ku banaanta waxaasay ku bannaantah filanba sida saxda alla agtiisa mid unbaa sax ka ah mid unbaa markaa sax ka ah ayib marka waa inuu waafaqo uu tusiyo ee ijtihaadka uu sameeyey hadduu sidii saxdayd waafaqo laba ajir buu yeelay ayib falahu ajraan laba ajir ayuu qofkaasi yuu yeelanayaa ayib nasiibaani buu yeelan oo hawaabka ah laba nasiib oo hawaab ah alla uu og yahay inta ay la egyihiin waa likownihi sanna sunnatan yuqtadaa biha fayatabicu almuqalladuun dadkii ka dambeeyeyna isaga ayay raacayaan xaquna sidaasuu ku muuqanayaa marka masalada isagaa looga dayanaya ayib fala jiraan haddii uu ijtihaado oo uu gafo ayib wuxuu leeyahay hal ajir buu yeelanaya haddii uu intuu ijtihaado uu gafo ayib haada alqowl alصaxiix fi اlmasأala waxa weye annahu laysa kulu mujtahidin musiiba ka midda meesha u dambaysa aan ka sheegayno qof kasta oo ijtihaaday musiib ma ah ma asiibin bal ilmusiibu waaxid hal un baa ka asiibay masalada dadka ijtihaaday wamaa caddaahu mukhti inta gefta inta dhaaf oo arrintaas maaragtay soo hartay oo dhanna mukhti buu noqonayaa jumhuurtu waxay yidhaahdeen allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay fii kulli mas'ala xukman mucayanan qabla اlijtihaad intaan lagu ijtihaadinba masalada alla xugum mucayanoo gooni buu masaladan ka leeyahay ayib faman waafaqahu fahuwa musiib qofka waafaqaayo marka wuxuu noqonayaa musiib halkaa xaba ee ilaahay agtiisa yani masaladu ay kaga fadhida ruuxa waafaqa baa marka musiib noqonaya ayib wa minhum man qaala kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib qolana saasay dhaheen ma bannaana baan nidhi marka fi lusuuli alkalaamiya in la yidhahdo waa musiib maxaa laga wadaa alusuul alkalaamiya qofku almuraadu biاlusuul alkalaamiya waa masaa'il اlcaqiida uu u wadaa almansuuba ilaa cilmi اlkalaam ninkii ahlulkalaamka iyo falaasifa loo nisbeeyey maa axdaahu lmutakalimuuntu waxay keeneen fii usuuli اddiin oo caqaa'id oo maaragtay ay sugeen duruq oo allatii ibtikaruuha yani duruq iyagu ay ibtikaareen ay soo keeneen oy bilaabeen bay ku sugeen waxayna ka jeedsadeen wixii kitaabka alli iyo sunnada ku soo arooray walmacnaa annahu laa yasixu an yuqaala kullu man ijtahada fii umuuri alcaqaa'idi fahuwa musiibun inaan dhahnaa suuragalma bal ilmusiibu waaxidun waman cadaahu mukhti inta kalena waxba ma haystaan ayib marka deliilkana qaabku uga soo qaaday inay tahay waa xadiiska naftiisa maadaama oo lagu khata xugmiyey labada ruux ee wax masalada ku jira midna la yidhi wuu asiibay midna wuu gafay hadda nin gafay ma asiibin weeyaan intaas keliyabaa meeshukuta waama alijtihaadu ijtihaadkii fa huwa isagu waa badlulwusci waa dadaal in la dhiibo oo la bixiyo fii buluuqi اlgaradi hadafka iyo ujeedada in la gaadho xukumka sharciga in la gaadho waa in daliil lagu bixiyo kaasaa ijtihaad la yidhahda meel baan iska fadhinayaa ijtihaadna waan gaarayaa ma keenayso ijtihaadku waa inaad adilo samayso culimmadu markaad masalada baadhid ku samayso baad ijtihaadkii kuu soo baxaya ayib marka waa inaad dadaal samayso horta falmujtahidu qofka mujtahidka in kaana hadduu yahay kaamil alaalati mid aaladiisa ay dhammaystiran tahay filijtihaadi ijtihaadkana uu u deliishanaayo Eh, filijtihaad fain ijtahada markaa hadduu ijtihaaday filfuruuci masaa'isha furuucda fiqiga hadduu ku ijtihaado oo fa asaaba uu asiibo uu xaqii waafaqo falahu ajraani laba ajar buu yeelan ayib wain ijtahada hadduu ijtihaado dadaalo oo waaqdaa uu gafana falahu ajrun waaxidun hal ajri oo gefkiisii yacnii oo ah halka ajri wuxuu ku helay dadaalkiisii buu ku helay ayib wa minhum waxaa ka mid a ah man qaala qof yidhi kullu mujtahidin qof kasta oo dadaalay filfuruuci furuucda musiibun wuu asiibay qof yidhi baa jira walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhahdo kullu mujtahid uu ka daba tegay qof kastaoo ijtihaaday fi lusuuli alkalaamiyati musiibun weeye inaan nidhaahna suuragalma haddaan sidaan idhaahno lianna dalika yu'addii wuxuu keenayaa ilaa taswiibi ahli dalaala dadka ahlu dalaalada ah oo baadida oo baatilkaa ah, inaan sawaabinno oo warkoodii aan idhahno waa sax oo min annasaara caqiiday ka hadlayaan min anasaara kuwii nasaaradii ee kiristiyaankii iyo walmajuus kuwii dabcaabudkaa iyo walkufaar gaalada guud ahaan iyo mulxidiinta aan waxba haysanin iyo wadaliilu man qaala qofka yidhi deliilkiisu laysa ma aha kullu mujtahidin qof kastoo ijtihaaday filfuruuci ku ijtihaaday musiiban ma aha qofka yidhi deliilkiisu qowluhu weeye sala allahu calayh waali wasalam oo maxaa waye qowlku man ijtahada ruuxa ijtihaada oo fa asaaba asiiba falahu ajraani laba ajir buu leeyahay waman ijtahada qofka dadaala oo waakhdaa gafana falahu ajrun waaxidun hal ajir buu leeyahay wa wajhu daliil marka daliilku qaabka uu ugu jirana waxaa weeye ana nebiya sala allah alay slm rasuulku khata'a wuxuu ku gafnimo xukmiyey almujtahida ninka dadaa mujtahidkaa taaratan mar wa sawabahu ukhraa marna sawaab buu ka dhigay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam insha allahu tacaala ee kitaabkeennii halkaas ayuu ku gebagaboobay uu ku dhammaaday ilaahi subxaanahu wa tacaala wabinicmati tatimu saalixaat allah ayaa ina waafajiyey inaynu dhammaystirno siddeed deli cashar inaan ka dhigna buu talagalku ahaa laakiin sagaal buu inala tegay insha allahu tacaala oo markaan lahayn qiyaaskeennii meel fiican buu asiibay